qaaluu anu'minu laka waاtabcaka alardaluun allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay kaga hadlay waxyaabihii amba dhibaatadii buu nebiyullaahi nuux ka mutay qoomkii ilaahay u diray iyo balraaci la'aanta sababta ay u yeelayaan inaanay ahayn mid la garowsan karo qaaluu waxay yidhaahdeen annu'minu ma waxaanu rumaynaynaa annuminu laka adiga miyaanu ku rumaynaynaa walxaal miyaanu ku rumaynaynaa ittabacaka ay ku raaceen alardaruun kuwii liitay kuwa liitay ee ugu xumaa ay ku raaceen qaaluu waxay yidhaahdeen annu'minu laka miyaanu ku rumaynaynaa nuuxow walxaal miyaanu ku rumaynaynaa ittabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwii liitay ardan waxa liita ayaa la yidhaahdaa kuwii liitay ay ku raaceen amba farsam ahaan ha u liitaan amba waxyaabo kale ay ku ceedaynayaan ha jirto amba fakri ha haadaan yaanu ku raacaynaa qaala markaa wuxuu yidhi nuux qaala wuxuu yidhi wamaa muxuu yahay cilmii aniga cilmigaygu muxuu yahay bimaa kaanuu yacmaluun ay bicamalihim camalkooda anigu aan ka ogsoonahay maxaa nimankaa aniga idabagelinaya qaala wuxuu yidhi wamaa cilmii wamaa maxay buu yahay cilmii aniga ogaalkaygu bimaa kii aan ogaanayaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya amba bimaa kaanuu yacmaluun ay bicamalihim camalkooda ogaalkaan ogaanayaa muxuu yahay cilmiga aniga igu sugan waa maxay bimacnaa aniga dee layma saarin tanqiid iyo baadhid inaan ku sameeyo camalkooda laakiin anigu rumayntooda waan ka aqbalaya oo intooda qarsoonna ilaahay baan u kala saaranaya in xisaabuhum ay maa xisaabuhum ayaga xisaabtoodu may ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooyaane cid kale xisaabtoodu saaran tahay ma jirto in xisaabuhum ay maa xisaabuhum xisaabtoodu may ahaanin ilaa calaa rabbii rabbigay korkiisa mooyaane low tashcuruun haddaad ogaan lahaydeen waxaad mudan doontaan amba iimaanku wuxuu yahay maynaan samayseen waxan aad samaynaysaa wamaa ana aniguna maan ahaanin bidaaridi ilmu'miniin mu'miniinta kii eryi doona anigu mu'miniinta ma caydhiyo wamaa ana anigu ma ahaanin bibaaridi ilmu'miniin mu'miniinta kii eryi doona ma ereeyo anigu dadkaa mu'miniinta ah mid eryaya anigu ma ihi in ana ay maa ana anigu ma ahaanin ilaa nadiir mid digaya mooyaane mubiin oo weliba digiddiisa ay caddahay anigu waan idinka digaya xumaanun baan idinka digaya waxaa laii soo saaray uu idhi lilindaar qofkay raacaana uu badbaadi doonaa qofka kalena uu guuldaraysan doonaa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi lain lam tanfahi haddaanad ka toogsanin yaa nuuxu nuuxow macnaa dacwadan iyo yeedmadan aad noo yeedhaysay haddaanad ka joogsanin latakuunanna waxaad ahaanood ahaan amba noqon oo aad noqon doontaa min almarjuumiin kuwa la rajmiyo ee dhagaxa lagu dilo mid ka mid ah qorki soo cella in lam tantahi haddaanad ka joogsanin yaa nuuxu nuuxow haddaanad reebkoomin oo aanad ka hadhin dacwaddan latakuunanna waxaad ahaanood ahaan min almarjuumiin kuwa la rajmiyo ee dhagaxa lagu dilo mid ka mida qaala wuxuu yidhi markaa nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow inna qawmii qowmshaygii kadabuun way ibeeniyeen way i beeniyeen saasi ee faftax ilaahayow xukun baynii aniga dhexdayda iyo wa baynahum ayaga dhexdooda fatxaa xukumid xukun ilaahayow macnaha ilaahayowna kala saar weeye waxay la macno tahay fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir ilaa akhir laaya wfaftx xukun bayni aniga dhexdeeda iyo wa baynahum fatxaa xukumid ilaahayow xukunoona kala saar wanajinii igala badbaadi wanajinii ibadbaadi aniga iyo waman duun kuwa maciya aniga ila socdanay ilaahay badbaadi min almu'miniin mu'miniinta xaal ay yihiin ilaahaya kuwana badbaadi faanjaynaa waanu badbaadinay baa alla yidhi hu nuux iyo waman duun macahu isaga weheliyey filfulki doontii ayaanu ku badbaadinay almashxuuni la buuxiyey almashxuun la buuxiyey ee laga buuxiyey alaab iyo dad iyo dugaad wax alla wuxuu faray shay walba inuu lamaano ilaahay ka qaado waa si amray maarta nabiyullaahi nuux uma dabadeed aqraqnaa waanu hafinnay bacdu intaa dabadeed ay bacda intaa'ihi albaaqiina kuwii hadhay baaqigii ayaanu baabiinay inna fii daalika taa ayay ku sugan tahay la aaya cibro wamaa kaana aktaruhum ma ahaanin dadka badankooduna mu'miniin wa ina rabbaka rabbigaagu lahuwa isagunba alcasiiz ka cise leh aan cidina ka adkaanin alraxiim waana allaha raxmadda badan leh wey kadabat waxay beenisay caadun reer caadna waxay beeniyeen almursaliin rasuulladii ayay beeniyeen oo waxaa huud nabiyullaahi huud baa ilaahay u diray waxay deganaayeen dhul la yidhaahdo alaxqaab maaragtay waa buuro ku dhow baa la yidhahdaa xadarulmowt dhulka yaman markaa xilligooduna nebi nuux dabadii buu ahaa ah, waayo qowmu nuux bay ku xigeen siday u muuqdaan allahu subxaanahu watacaala waa kaynu hore usoo maray fadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin markaa qowmi nuux bay ku xigeen kadabat way beenisay caad reer caad waxay beeniyeen almursaliina rususi ayay beeniyeen idwaagii bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi akuuhum walaalkood huuda huud ihi huud uu ku yidhi huudun macnaa huud uu ku yidhi alaa tattaquun ay alaa tattaquuna allah alla miyaydaan ka baqanayn maxaad ilaahay uga baqan laadihin inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuul baan idiin ahay amiin la aaminay ee fattaquu allaha alla ka baqa wa adiicuun ina adeeca wamaa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi waxyiga gaadhsiintiisa min ajirin ay ajraa mishqaayad idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya aniga ajarkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa korkiisa mooyaane allah ayuun baan ku leeyahay ataa atabnuuna ma waxaad ka dhisaysaan atabnuun ma waxaad ka dhigisaysaan bikulli riicin taag kaste waa meel kastoo taaga ah. bikulli riicin taag walba taag walba ma waxaad ka dhisaysaan aayah calaamad kaabad miyaad ka dhisaysaan tacdasuun xaal aatiin kuwa iska cayaaraya ee markaa islaamku ma ogola dine amba dhismo maala yacni laysaga dhiso layskaga dhisto oo cidlo laga qotamiyo islaamku ma ogola islaamku wuxuu ogol yahay wax la dhisto oo la dego ma arkaysaa saakii abedar ku lahaa ahla diini shik oo tastaxyuun alaa tastaxyuuna tajmacuuna maa laa taakuluun wa maa laa taskunuun macnaa waxaad urinaysaan waxaydaan cunaynin waxaana dhisaysaan waxaydaan gelaynin wata'muluuna maa laa tudrikuun aana risaysa wax aydaan maaragtay aydaan haleeri doonin atabnuuna ma waxaad ka dhisaysaan bikulli riicin taag walba aaya calaamad miyaad ka dhisaysaan kacabasoon xaalaatiin kuwa iska beeldheelayo iska cayaaray cabad uma baahna bal limujaradi lacibi wa idhaari alquwa waa taabadahan iyo astaamahan iyo khayaaladan iyo waxyaabaha meelaha laga qodqasamiyo oo laga taago wax alla waxay muslimiintu uga baahan yihin aanay jirin oo dadka muslimiinta ah iyagoo baaba'san iyagoo hanti haysan iyagoon guriga lahayn ayaa arkaysaa derbiyo dhaadheer layska dhigtay oo waxii la doonayaba maray loola jeedaan waa cabaska waa noocan un wey wa ma waxaad ka dhisanaysaa mafcuul kalayu qaadanayaa watattakhiduuna ma waxaad samaysanaysaan masaanica dhismayaal dhaadheer amba masaanica darsado amba darar lagu maaragtay lagu dabaasho lacallakum takhluduun ay hal takhluduun miyaa kuwa lacalla bimacnaa hal weeyeen lacallakum takhluduun ay hal takhluduun miyaad waaraysaan kuwa ku daa'imaya miyaadii ama waxaad tidhahdaa lacallakum takhluduun ay kaannakum takhluduun sidii ood ku waaraysaan miyaad berkada waaweyn iyo dhismayaal dhaadheer aad iska dhisanaysa waidaa badastum markaad cid qabanaysaanna badastum waad qabataan jabbaariin xaala kownikum jabbaariin xaal atiin kuwa wax baaqiin badan oo dadka u awood socta bakti markaad samaynaysaan macnaa wuxuu ku sifaynayaa xoog inay leeyihiin iyo cadabkaan iyo jabaruud waidaa badastum markaad wax qabanaysaanna badastum waad qabataan jabbaariin faacilkaa dambe ku xaale xaala kawnikum jabbaariin xaal aad tihiin kuwa qabashadoodu adag tahay oo si adag wax u qabtaa waataqu llaha alla ka baqa wa adiicuuni ha adeeca wataqu llah wataquu ka baqa alladii allaha amadakum idin siiyey bimaa kii idin siiyey taclamuuna aad ogsoon tihiin bimaa taclamuun waxaad garanaysaan allaha idin siiyey amadakum wuxuu idin siiyey biancaamin xoolo ayaa ilaahay idin siiyey wa baniina ubad buu idin siiyey wa jannaatin deera ayuu idin siiyey wa cuyuun durdurro ayaa ilaahay idin siiyey innii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiinna waxaan uga baqayaa cadaaba yawmin maalin cadaabkeed maalintaasoo cadiim weyn oo idinku cuslaan doonta cadaabkaasaan idinka baqanayaa buu leeyey qaaluu waxay yidhaahdeen sawaaqun waa isku mid oo khabar muqadama wey sawaaqun waa isugu mid sidaa dha waa isugu mid calaynaa korkayaga waxaa isugu mid ah awacadfa na wacdidaya ahamsaasa xadfu maskariya awacadfa na wacdidaya am lam takun mabaad ahaanina min alwaacidiin kuwa wax wacdiya mid ka mida bimaxnaa inaad mawaaniso iyo inaanad mawaanin waa is tuukaaya mid weeye oo waxba kuma kala duwanid bay yidhaahdeen sawaaun waxaa ku siman oo isku mid ku ah calaynaa korkayaga waxaa ku siman aw cadta inaadna wacdido am lam takun iyo inaanad ahaaninba min alwaacidiin kuwa wax wacdiya mid ka mida ah. in haadaa ay maa haadaa kan aad sheegaysaana ma ahaanin ilaa khuluqu alawaliin dadyowgii hore caadadoodii mooyaane khuluq haddii la yidhaahdo waa caadatu alawaliin ilaa khuluqu alawaliin dadyowgii hore caadadoodii in weeye amba in haadaa maa haadaa kanaad loo diidaysaa ma ahaanin ilaa khuluqu alawaliin dadyowgii hore caadadoodii caado hore ayuun baanu ku soconnaa khalqu haddii la akhriyana waxay noqonaysaa waxay samaysteen oy been abuureen allah wuxu i subxaa diinahum ba u jeedaa wahum calaa ma calayhi min alamri waa diin alawaliin waa diintii awowyada iyo siyaasay leeyi wamaa naxnu anana maanaan ahaanin bay yidhaahda bimucadabiin kuwa la cadaabi doono bimucadabiina kuwii la cadaabi doono kuwa la cadaabi doonana man mihim bay yidhahdeen nala cadaabi maayo fakadabuu way beeniyeen hu rasuulkoodii huud ahaa bay beeniyeen dabadeed fa ahlaknaa waanu halaagnay hum ayagii inna fii daalika kuwaa qisadooda ayay ku sugan tahay la aaya aayadi wamaa kaana aktaruhum badankooduna may ahaanin mu'miniin istamar gaalnimada ayuunba ku sii jiray amba wamaa aktaruhum mu'miniin wa rabbaka rabbigaagu lahuwa isagunba alcasiiz ilaaha adkaanshaha iskaleh leh alraxiim ee raxmadana leh weeye rabbi allah wuxuu subxaana wa tacaala kadabad way beenisay samuud samuudna waxay beeniyeen almursaliin rasuuladii alla ayay beeniyeen wa qowmu saala ilaahay wuxuu u diray qowma samuud carab bay ahaayeen waxay deganaayeen madiinati alxijri ayay deganaayeen waa dhulkan u dhexeeya waadi alquraa iyo bilaad ashaam waa dhulkan xisaasiin iminka guryahoodu waa macruuf reer caad bay maaragtay ka dambeeyeen waktigii nabiyullaahi ibraahimna way ka horreeyeen baa la yidhaahdaa way ka horreeyeen ee markaa iyaguna saynay ahaayeen id waagii bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi akhuuhum walaalkoog saalix saalix ahaa uu ku yidhi alaa tattaquun ay alaa tattaquuna allah alle maad ka baqataan inii anigu lakum waxaan idiin ahay rasuul mid la soo diray amiin ee fattaqu allaha ilaahay ka faqaadicuun wama asalukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi lwaxyi waxyiga gaarsiintiisa min ajrin ajra in ajriya ajarkaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa korkood korkiisa mooyaane atutrakuuna miyaa laydinkaga tegaya min ay haystaan atutrakuuna miyaa laydinkaga tegaya fiimaa nimcadii miyaa laydinkaga tegaya fiimaa kii dhexdiisa miyaa laydinkaga tegaya haahunaa halkan ku sugan aaminiin xaala kawnikum aaminiin xaalatiin kuwii amni ku sugan wa risqiqan iyo barwaaqadan miyaa laydin dayn doona fii jannaatin miyaa laydinkaga tegaya atutrakuuna miyaa laydinkaga tegaya oo laydiin daynayaa fiimaa kii nimcadii haahunaa halkan ku sugan aaminiina xaalatiin kuwii aaminiin fii jannaatin miyaa laydinkaga tegayaa beero iyo wa cuyuun ilo biyo amba gorgor wazuruuc sharciga miyaa laydinkaga tegayaa iyo wanaxlin timir timirtaasoo dalcuhaa midhaheedu hadiim kuwa jilicsan ay yihiin amba hadiimun kuwa bislaaday naduuj ay yihiin miyaa laydinkaga tegayaa fa huwa min arabdi alhadiimi wa min alyaabisi alhasiini ma marka bilowga hore ayaa la yidhahdaa hadiim dalcuhaa midhaheedu ama ka sisee hadiimun uu yahay kuwa jilicsan wa tanxituuna waxaad ka qorataan oo qorinta naxsiga dhagaxa la qoro wa tanxituuna waxaad ka samaysataan min aljibaali ay fi ljibaali ninkan bimacnaa fi buuraha nimankana waa cibri dheeryihin markaan si aanay guryo ugaba dimin ayay buuraha daloolinayaane ee gurya ka samaysanayaan fi ljibaal min aljibaali ay fi ljibaali buuraha waxaad ka qorataan ood ka samaysataan buyuuta guryo kaarihiin xaal aatiin farsamo yaqaano kaarihiin xaal aatiin farsamo yaqaano xirfadlayaal ay xaabiqiina sharihiinana waa la akhriyay macnaha xaabiqiin sharihiina cashiriin ayaa culimmada qaarkood qaar ka leeya abuurahaasay qorayaan markaasay galoorinayaana jira ka samaysanayaan fattaqu llaha alla ka baqa wa adiicuun walaa tudiicuu ha adeecina amra almushrikiin kuwa xadgudba amarkooda ha adeecina baa ilaaha yidhi subxaanau watacaala alladiina mushrikiintaasoo ka fuseen alladiina mushrikiintaasoo yufsiduuna fasahaabiya fi lardi arlada fasahaabiya oo walaa yuslixuun arlada aan islaaxinaynin oo aan hagaajinaynin islaaxaan ku samaynin arlada macnaha hagaajin ayaa loo jeedaa ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa lagu hagaajiyo qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa maadan kaafatun madkuufa baa la ydhahdaa inamaa in kaleba maahee wax kaleba ma tihide innamaa anta waxaa tahay uun adigu saalixow min almusaxariina kuwa la sixray ee la taantaamiyey mid ka mid ah min almusaxariin kuwa la taantaamiyey ee la sixray mid ka mida ayuunbaa tahay kow horta waa sixran tahay maa anta maad ahaanin ilaa bashar qof mooyaane qofkaasoo mislunaa basharka ka sitee qofkaasoo mislunaa annaga oo kale ah ee sa'ati la kaalay biaaya aayad la kaalay calaamadaanu kuu garno rasuul ilaah inaad tahay oo mucjiso ah in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiin kuwa runta sheegaya midka lama lamida faati bihaa qaala wuxuu yidhi haadihi tan markiiba halkanaa ilaahay usoo saaray subxaanahu wa tacaala haadihi tani naaqa waa hal lahaa waxay leedahay shirbun kal bay leedahay biyaha arlada yaalla aada haysataan mar bay cabaysaa qaybkeeda walakum idinkuna waxaad leedihiin shirbu yowmin maalin cadideed baad leedihiin yoomkaasoo macluumin la yaqaano lahaa waxay leedahay shirbun qayb baqayay biyo ka cabso walakum idinkuna waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday shirbu yowmin maalin qaybteed baad leedihiin biyaheed yoomkaasoo macluumin la yaqaano ashirbu waxaa la yidhaahdaa waa biyahan la cabbayo waa ismi walaa tamasuu ha ku taabanina haa hashan bisuu'in xumaan ha ku taabanina dhibaato ha gaarsiinina oo haddaad dhibaato gaadhsiisaan waa sababti nahyiga oo haddaad dhibaato gaadhsiisaan faya'kudakum uu idin qabto faya'kudakum uu idin qabto waxaa lagu nasbiyaa sababta ahe cadaabu yowmin maalin cadaabteedu uu idin qabto yoomkaasoo cadiimin wey facaqaruu way boqon dabeen amba way boqon gooyeen haa hashii intay boqonaad kale bay dhuuntana ku dhufteen fa asbaxuu waxay ahaadeen naadimiina kuwa tiraanyooda markii laga abaalmariyey facaqaruuha axad keliya ayaa gowracay laakiin maxaa iyaga jamaacahaan loogu nisbeeyey waxay culimmadu leeyihiin eh, xukmu raadi ka xukmi alcaasi hadduu qof xumaan samaynayo qalad uu samaynayo inta qaladkaa ku eegaysaana ay raalli ka tahay isaga ayuun bay la xukum noqonaya hadduu qofku diido oo inkaaru ku sameeyo waa meeshiisa markaa qofku waa inaanu qaladka iyo jafka marnaba aanu raalli ka noqon hadduu wax ka qaban karana uu ka qabto haddii kalena maaragtay uu iskaga dee inkaar iyo diidmo iyo nacayb arrintaa uu u muujiyo allah wuxu uhi subxaana wa tacaala fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaab baa ku dhacay ina fii dalika kaas ayuu ku sugan yahay la'aaya wamaa kaana aktaruhum mu'miniin wa ina rabbaka rabbigaagu lahuwa alcasiizu isaga baana cidikaadka nin arraxiim kajabat way beenisay qowmu luud luud qoomkiisina almursaliina rusushii ayay beeniyeen idwaagii bay beeniyeen qaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi akhuuhum walaalkood luud oo akuuhum fi nasab ma arkaysaa dhulkaas iska deganaayeen oo dhul qaryati sadoom oo dhulkaa la yidhaahdo maaragtay nadi ee urdun hadda ma arkaysaa luuq bay dee maaragtay qaala waagibay beeniyeen qaala lahum wuxuu yidhi akuuhum luuq alaa tattaquuna alaa tattaquuna allah alla maxaad uga baqan laadihiin inii anigu lakum waxaan idiin ahay rasuul rasuulkaasoo aamiin la aaminay ee fataquu allah ilaahay ka baqa wa adiicuuni adeeca wamaa as'alikum anigu idinku weydiisan maayo calayhi waxyigan gaarsiintiisa min ajirin ay ajaraa idinku weydiisan maayo in ajriya aniga ajarkayguma ahanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda korkiisa mooyaane ilaahay waa isiin doona oo ay kafaalo qaaday weeye ata'tuuna ma waxaad u tegaysaan oo aada wax ka tegaysaan addukraan laboodka addukraan waa jamcu dakar weeye markaa labka oo dhan ba inay u tegi jireen baad garanaysaa dad iyo dunyada inkaar bay qabeen ata'tuuna ma waxaad u tegaysaan addukraana ragga miyaad u tegaysaan min alcaalamiin xaalay caalamka ka mid yihiin amba dadkaba ay ka mid yihiin wa tadaruuna miyaad iska daynaysaa maa kii miyaad ka tegaysaan khalaqa uu abuuray khalaqa uu abuuray lakum idinka uu idiin abuuray rabbukum rabbigiin uu idiin abuuray oo min aswaajikum haweenkiina ah min nisaa'ikum lama odhanin oo waayo dee haweenka qaar la qabin jiri kara min aswaajikum haweenkiina ah miyaad nacaysaa kale antum idinku qawmun duun baa tihiin caaduun xadgudbay baa ilah ley subxana wataala caaduun xadgudbay inkaarkaas u tusameeye war xumaantaad aad la timaadeen waa maxay bay idhahdeen qaaluu waxay idhaahdeen yaa luutu lu qaaluu waxay idhaahdeen in lam tantahi haddaanad toogsa ka toogsanin yaa luudu luudow arrintan nahyigan latakuunanna waxaad noqon doontaa ayaad noqon doontaa min almkrajiin waa ism min almkrajiin kuwa la saaray mid ka mid ah wallaahi waa lagu mastaafirinaya haba yidhahda qaala wuxuu yidhi inii anigu licamalikum camalkiinan min alqaaliin kuwa ka cadhaysan baan ahay waa ismi faacil ma ogtahay min alqaaliin kuwa ka cadhaysan baan ahay waan necebahay anigu camalkan ma jeclin weeye maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa ficilkiisuna qalaa weeye anigu war necebahay buuhi ficilkiinan ma jeclin idan qofka muslimkii waa inuu ficilkaa xun uu ka bari noqdo weeye ficilkiinan ma jecli weeye camalkiina rabbi rabbigayow najinii iga badbaadi aniga wa ahli ahelkaygana ka badbaadi mimaa kii ka badbaadi yacmaluuna ay samaynayaan amba min camalihim ilaahay ou camalkan xunna iga badbaadiye in loo safro maaha bal xataa bilaad alkufrigii uu yaallay hada alcamal bacdu annaasi yusaafiruuna ilayh halkaasaa la wada qabanaya nabiyllaahi luub markle ilaah iga badbaadi anigu iyo halkeyga ku camalkiina na waa neclahay idan qofka muslimka ah masalan dee kaafiriintii buu leeyahay camalkiini baa neclahay waa ka dari noqonayaayoo camalkoodii iska fogeynaya camalkiinana kuwa mucab baan ka mid ahay waa mucaba waa camal xun waa in camalka xun laga beri noqdo wey idan xataa haddii qofka muslimka ah ay ka dhacdo camal aan habboonayn oon saalix ahayn waxaa laga beri noqdaa waa camalkiisa weeye xun mucubka isaga lagama beri noqdo markaysa allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala fanajayna waanu badbaadinay hu luud iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ajmaciina cajuusa habar mooyaane fi lkaabiriin ay fi lbaaqina kuwa haray dhexdooda ayay ahaatay taasi fi lkaabiriin macnaa ay maca alkaabiriin kuwa haray macooda ayay ahaatay islaamtii luud bay noqotay oo meeshaasay iskaga hadhay uma dabadeed markaanu ku abadbaadinay damarnaa waanu baabiinay waa burburin alaakhariina kuwii kale alaakhariin aakhar haddii la yidhahdo bifatxilhaa waa ka kale alaakhir haddii la yidhahdo hadal hoos badana waa ka dambe aakarna kale alaakhariina kun kale ayaanu baabiinay wa amdarnaa waxaanu ku sugnay calayhim korkooda madaraa toob baanu ku sugnay waa dhagxaan fa waxaa xumaaday madarulmundariin kuwii loo digay oo ismafcuul moogtahay madarulmundariina kuwa loo digay roobkooda waxaa ugu xumaaday madaruhum kuwa roobkooda ayaa ugu xun madaruhum ina fii daalika kala aaya aayad baa ugu sugan dadka wamaa kaana aktaruhum may ahaanin mu'miniin wa ina rabbaka rabbigaagu lahuwa isagu alcasiisiyeeye oo waa kadee kuwaa dhagxaanta dhakada kala dhacay arraxiim waana allaha raxmadda badan leh ee luud iyo awliyadiisiiba badbaadiyey kadabad way beenisay asxaabu alayka kaynta asxaabteeda alayka waxaa la yidhahdaa xirka laysana waa iyaga un asxaabu alayka kaynta asxaabteedii amba xirka asxaabtiisu waxay beeniyeen meel ay ah oo siqabay deganaayeene almursaliina ayay beeniyeen idwaagiibay beeniyeen qaala uu ku yihi lahum ayaga sucayb alaa tattaquun sucayb baa ayaga iyo madyan baa ilaahay u diray inii anigu lakum rasuulun baan idin ahay amiin fataqu llaha ilaahay ka baqa waabiicoon wamaa asalukum idinku weydiisan maaye calayhi calaa talbiiqi ilwaxyi gaadsiintiisa min ajri in ajriya ajartaygu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda korkiisa mooyaane awkooda awko oofiya alkayla miiska oofiya walaa takunuu ha ahaanina oo ha noqonina min almuksiriin kuwa dadka khasaareeya min aksara oo rubaaciya laga keena ismiga faacil min almuksiriin kuwa dadka waxooda ka khasaareeya ha noqonina wazinuu ku miisaana bilqisaasi miisaano almustaqiimi toosan miisaan toosanoo saxana cadaaladna ugu miisaana walaa tabakasuu haka dhimina annaasa dadka haka nusqaaminina ashyaa'ahum waxyaabahooda maalkooda haka nusqaaminina walaa tacsaw ha fasahaadinina fi lardi arlada ha fasahaadinina mufsidiin xaala muatilaa mufsidiin xaala kownikum mufsidiin halaakiin kuwa arlada ilaahay fasahaadinaya wtaqu llaha wاtaquu ka baqa alladii ay allaha alladii midka ka baqa khalaqakum idinka idin abuuray waاljibilla khalqigana abuuray makhluuqiin baa loo jeedaaye waاljibilla abuuray makhluuqana abuuray alawaliina hore kuwa idinka idinka horeeyena allaha abuuray ilaahaa ka baqa oo ka cabsada buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa anta adigu waxaa tahay un shucaybow min almusaxariin kuwa la sixray mid ka mida ah. min almusaxariina kuwa la sixray mid ka mida ah ayuunbaa tahay sixir baa lagaa badiyey wamaa anta maad ahaanin ilaa bashar qof mooyaane qofkaasoo mislunaa annaga oo kale ah wa in nadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa waintu mukhafafa min ahaqiila wain ay waina alamra washa'niye nadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa la min alkaadibiin kuwa beenaalayaasha a mid ka mida inaad tahay been inaad sheegayso beenta aad u badeedayso ee fa asqid rid soo daadi fa asqid ku soo rid calaynaa korka iyaga ku soo rid kisafaa qaybo kisfan haddii la waa mufrad kisafaa qaybo ku soo rid min asamaa'i samada ka mida bal qaybo samada ka mida annaga dhakada nagaga soo hudbaydhaah waa ka ku dhici doonta in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid ah bal kaasoo qaala wuxuu yidhi rabbii rabbigay aclamu kii ku cilmi badan weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan bimaa ay biladii kiibuu rabbi ku cilmi badan yahay tacmaluuna ay tacmaluunahu waxaad samaynaysaan ilaahay wuu ogsoon yahay fakadabuu way beeniyeen hu shucayb bay beeniyeen fa akhadahum ayagiina waxaa qabtay cadaabu yowmi dulla harta amba daruurta maalinteedii maalintaa cadaabkeedii baa qabtay adulla waxaa la ydhahda waxa dadka samada kaga yimaada cadaabkaa ilaahay samada kaga soo daadiyey isagoo sida daruuraha oo kale ah faakadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dullah ay ku idaafaysan yihiin daruurta maalinteedii cadaabkeedii baa qabtay waa cadaab xaggaa sida daruuraha oo kale loo soo ekaysiiyey fadad ah dabadeedba markay hoos yimaadeen ayaa ilaahay ku soo daadiyey ilan iyagaa dalbaday innahu cadaabkaasi kaana wuxuu ahaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed buu ahaa maalintaasoo cadiim weyn culimmada qaar baa waxay leeyihiin kulayl daran inta ilaahay geliyey ayay guryihii ku tiri waayenay inay kasoo baxeen dabadeeto intay bannaanka u baxeen ayaa sida daruurtoo kale ilaahay cadaabkii ka soo dhigay markaasay u arkeen caarib amba roob ayaga ku shubmaya lidaalika min hadyi rasuuli salawaatu illaahi wasalaamu calayh amba min akhlaaqi nabiy waxaa ka mid ahayd cirku markuu isu soo qabto jihada qodadka iyo hirarka iyo waqallada iyo dhoolalka soo kiciyo rasuulku marba wuxuu tegay jiray inuu guriga ka baxo haddana ku soo noqdo isaga oo ka baqa qabay waxaan aynu u haysanno inuu roobkiiyo soo horay uu yahay inuu noqdo cadaaban ku cid noqon karaa isagoo madow ka soo socda maogaad oo haysata roob iyo wakallo ayaa ilahay wuxuu ka soo daadin karaa darab miiran aan wax kaleba aanay ku jirin nasal allah alcaafiya allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala ina fii daalika taas ayay ku sugan tahay laaya cibro qisada wamaa kaana akarahum may ahaanin badankooda mu'miniin wa ina rabbaka rabbigaagu lahuwa isagu alcasiiz allaha aan cidi ka adkaanin allaha adkaanka halay weeye lahuna radag ah alcasiiz biintiqaamihi min alkaafiriin bal kuwaa siduu u galay eed uu baabiiyey arraxiim waana ilaaha naxariista badanoo bicibaadihi lmu'miniin wa inahu kitaabkani qur'aankani kitaabkii baa ilaahay ka warramay subxaanahu wa tacaala ila hore uma inaan haynin hore halkee qur-aanka damiirkani halkee ayuu tegaya wamaa yaatiihim min dikrin min araxmaani muxdathin awalkii suuraddaa lagu soo sheegay kitaabkan wa inahu qur'aanku latanziilu rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa soo dejintiisii weeye markaa masjarkani waa bimacnaa ismu mafcuulo waa munazal macnaa mid laga soo dejiyo xagga rabbi weeye wa inahu kitaabku latanziilu rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa soo dejintiisii weeye masala waxaa soo degay bihi xaal uu isaga ku dheexan yahay alruuxu baa la soo degay ruuxii alamiinu la aaminay oo waa malakul jibriilku ilaahay u soo dhiibay subxaanahu watacaala jibriil baa allah u soo dhiibay calaa qalbika ayuu kula soo tegay yani dow halkii wax laga xafilayey yaa muxamed saaliman min addanasi saba qur'aankii maaha ilaahay saasuu leeyey markaa nasala waxaa la soo degay bihi qur'aankii alruuxu baa la soo degay alamiinu la aaminay khayru waaxid min asalaf waxay ku fasireen tihiil bay ku fasireen sida ibnu cabaas iyo qataada iyo sidayi iyo daxaaki iyo kayrkoodba calaa qalbika markaa waa nasala bihi malakun kariim waa la aaminay duu makaana buu leeyahay ilaahay agtiisa waa mutaac waana mid lagu adeecsan yahay kelmada ilacla calaa qalbika buu kula jeeday sida maxamed saalim bin danas isagoo wax wasiqa iyo siyaado iyo naqsi midnaba aan lahayn ayuu keenay wamaca daalika dee rasuulkuna ummaddii inbuu soo gaarsiiyey ma og isagoo wax siyaadaa lahayn cidina waxba kuma dari karto maarkaysa litakuuna muxuu ula soo degay litakuuna si aad u ahaato masaladaas ku xidhayma litakuuna si aad u noqoto ayuu ula soo degay min almundiriina kuwa digaya mid ka mida min almundiriin kuwa dadka uga digaya cadaabka si aad uga mid noqoto ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaala muuminiintana aada ugu bishaaray bilisaanin mundiriinta ku tacalluji bilisaanin ay biluqatin luqad inaad ku digto luqo bilisaanin luqad inaad ku digto luqadaasoo carabiyin ah oo carabi ah luqadaasoo mubiin cad oo waadaxa markaa dee qur'aankani waa midkaa ilaahay agtiisa soo dejiye wamaca daalika inahu kalaamu allah ilaahay kalaamkiisiina weeye waana sifa min sifaat illaahi tacaala subxaanahu wa tacaala ma arkaysaa waana ku ilaahay ku maaragtay rasuulkiisa uu ku soo dejiyey weeye oo waxyigii rasuulka ilaahay uu soo faray mid ka mida weeye sidiisiina inagu soo gaaray cid wax ku dari karto iyo cid wax ku siyaadin karaysaana aanay jirin innaga agteennana waajib ay tahay rumayntiisa iyo ku camalfaridiisa iyo weynayntiisa iyo tacdiimintiisa ay tahay ma ilaahay wuxuu leeyay waxaan kugu soo dejinay min almundiriin macna dadki loogu dego xumaanta ay samaynayaan oo looga dego cadaab ilaahay inay ku mudan doonaan kadaalika in la ixtiraamo weeye waa inaan lagu kufinin waa inaan la ihaanin dee qofku waxaaba dhici kartaa muslimkaa isagoon doonaynin inuu kitaabka ilaahay ihaaneeyo in haddana ficil uu ku samaynaya uu u ekaado ihaano ayaa dhici karaysa faqad eega maadaama aan isagu can kasbi ilama jeedo inuu duleeyo ila waxaa khatar ah masala nimanka dadka ad arkaysaa qaar baa dhulku iskaga yaalla m qaar waxaa dhici karaysa labadiisa logood inuu uga dhigaba walciyaadu bilah labadiisa logood inuu kitaabkii rix looga dhigo yani qadiyad khatar badan bay ahaan lahay oo qofku xeradaba kaga bixi lahaa hadduu can ula jeedo inuu dumeeyo ilahay kitaabkiisa canruufta laftigeedu kutubulfiq haddaad eegto kitaab ribda yani dee qasdinkuun baynu ka hadlaynaa oo qofka muslimka sa wuxuu kugula kala baxa laakiin haddii ula jeedo nooca khatar weeye idan markaa shaygan waa inaad kaba fogaato oo masalan qofka kitaabka si kastoo maaragtay aad u kala saarkita xaasiisa laakiin taad canruuf soo qaato haddana kitaabkii ilahay mariso waa xun oo u baahan in la iska in laska gooyo oo laga fogaado weeye aad bay khatar badantay yaa jamaaca baaraka allahu fiikum horta waa in laga dadaalo welihin dadka muslimiinta inay duqursadaan laakiin haddii masal la qaado amaata kufriday ka mid tahay qofka intuu qaado kitaabka oo kale waa qadyada aad khatar badan ihaanaysi bay noqonaysaa meelaha ku arkaysaa qaarab soomaaliya ku qoran basmalada oo kale ama dadka sidoo kale inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun bay ka qorayaan xuruuf dhan baa meesha ka dhahay adigu luqada carabiga waxaan ahayna ka qorin waayo way lumayaan xuruf adan baa lumaysa amba sifaadkeeda haluma amba makaarijteeda halumta amba xuruufta haddii aan aad ah, laba qori karayn baa iska jiraba wa inahu qur-aankani lafii zuburi alawaliin kutubihii hore kii ku sugan weeye zubur waa kutubtii hore jamcu zabuur wa inahu qur'aankani lafii zuburi alawaliin kutubtii hore kii ku sugan weeye kutubtii hore axkaamtan uu tilmaamayo iyo caqiidadan uu tilmaamayo sidaasay ugu sugnaayeen aba wainahu rasuulku lafii zuburi alawaliin kutubtii hore kii ku sugan buu ahaa oo macnaa uu ku sugnaayo oo asmaadiisa ayaa ku qorad waanay ku bishaaraynayaan wa mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed sidii nabiyullaahi ciise oo kale awalam yakun miyaanay u ahaanin lahum ayaga xaal ay u sugnaatay sidaa awalam yakun miyaanay u ahaanin lahum ayaga xaal ay u sugnaatay aayatan waa khabarkii kaanada ee aayatan aayadii miyaanay ugu sugnaanin an yaclama halkaasa laga dhalaalinaya ismiga kaanada ee an yaclama inay ogaadeen hu kitaabkani inuu kii xaqa haa uu yahay culamaau banii israa'iila reer banii israa'iil culammadoodii wanaagsana oo xaqnimadiisa ka marakace oo niman aamana bihi way kale waa cabdullahi bn salaam iyo salmaan alfarisi cabdillahi ah, bni salaam oo kale ayaynu soo qaadan karaynaa iyo wamashaaka lahum calaa culamaa bani israa'iil saasay ahaayeen alcuduul baa loo jeedaa ilan shaahidka la ictibaarinaya waa ka cadaalada lehe awalam yakun miyaanay ahanin lahum ayaga xaala u aayatan aayadi ayaa ugu sugnaatay an yaclama inay miyaana ugu sugnaanin an yaclama inay ogaadeen hu kisaabtan culamaau bani israa'iila reer bani israa'iil culamadoodu inay ogaadeen ay ka markhaati kaceen walow nazalna haddaanu ku soo dejin lahayn hu qur'aankan calaa bacdi alacjamiin kuwa cajamka ah qaarkood mid cajami ah calaa bacdi alacjamiin kuwa cajamiga ah ee naf carabiga ku hadan mid ka mid ah haddaanu ku soo dejin lahayn oo faqara'a uu akriyi lahaa kii cajamiga ahaa hu qur'aankan calayhim kuwan carabta ah korkooda uu ku akriyi lahaa maa kaanuu may ahaadeen bihi qur'aankan mu'miniina kuu rumeeya inkana waxay leeyihin caraygaas casami baa ku soo baray oo faqara'ahu ku akrii lahaa sii casamiga ahaa ahu qur-aankan laba damiir baa jira calayhim korkooda maakaanuu may ahaadeen bihi casamiga amba qur-aankaba mu'miniina kuwii rumeeya kadaalika sidaa aanu quluubtooda u gelinay kitaabkan ila waa lagu dul akriyey ayaa salaknaahu aanu u gelinay qur'aankii fii quluubi almujrimiin kuwa mujrimiinta a qalbiyadooda oo qoyaanka qulubtooda see loo geliyey oo qur-aanku luqa carabiyu ku qoran yahay luqa carabiyay fahmayeen bay ahayd way maqleen markaasay fahmeen markaasay haddana diideen lidaalika laa ilaaha ila allah siday u fahmeen umay fahamsaneen dad badan oo maanta muslimiin sheeganaya saa darteed bay lahaayeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shaiisa kadalika silki gelinta noocaas oo kala ayaa misalafnaahu u gelinay fii quluubi lmuslimiin amba kadaalika sidaanu gelinay gaalnimada kuwii hore ayaa salakna aanu gelinay hub kufriga amba takdiibka beeninta qur-aanka la beeniyo fii quluubi lmuslimiin muslimiinta qalbiyadooda culamada qaar waxay leeyihiin waxa daahir ah in kitaabka loo celiyo damiirkan laa yuuminuuna ma rumayn doonaan bihi qur-aankan xataa yarow ilaa ay ka arkaan alcadaaba cadaab ilaa ay ka arkaan alaliima oo oo sayaatiiahum oo ku cadafuun saa hore ku cadsan tahay oo fayaatiya uu yimaado xataa yaatiya ilaa uga yimaado oo fayaatiya uu yimaado hum ayay ilaa uga yimaado bakta xaal uu yahay mid lama filaana walxaalna uu yimaado bakta lama filaan walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay daraysanayn oo fayaquulu xataa yaquulu ilaa ay ka yidhahdaan oo fayaquulu ay yidhahdaan yarawday ku cadfan tahay hal naxnu ma nahay hal istifhaamkani waa bimacnaa tanani hal naxnu talow ma ahaanay mundaruun kuwa loo kaadin doono alla maa naloo kaadiyo ayay ka dhigan tahay afa bicadaabina cadaabka iyaga miyay yastacjiluuna degdegsanayaan afa bicadaabina ma cadaabka iyaga ayay yastacjiluuna degdegsanayaanay doonayaan baa ilaahay yidhi afara'ayta bal ka warra nebi maxamadow in matacnaahum haddaanu u raaxayno oo aanu iskala dayno siniina sannado aanu farahaba ka qaadnay oo gaalnimadoodaa siyo jira bal ka warran uma dabadeed jaaca uu u yimaado hum ayaga maakii uu u yimaado ma cadaabkii u yimaado maakii uu yimaado kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwii loo yabooho maa aganaa muxuu ka tari doonaa maa aganaa muxuu ka tari bal markaa canhum ayaga xaggooda kii muxuu ka tari doonaa kaanuu ay ahaayeen yumatacuuna kii loogu raaxeeyo bal wixii loogu raaxayn jiray iyo maalkaanu siina hadhow maxay ka tari doonaan maada mawsuulaynu u laqbayna wuxuu iska noqon karayaa masteriya oo maa agnaa muxuu ka tari doonaa canhum ayaga xaggooda maa kaanuu yumatacuun ay kownihum ahaanshahooda ay yihiin kuwa loo raaxeeyo kolkaasi maxay u tari waxbaa cumri dheer waxba u tari maayo wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin ay qaryatan magaalo maanaan halaagin min alquraa qadar min alquraa magaalooyin ka mida ilaase haddaanu halaagnay lahaa waxay lahayd mundiriina kuwa u diga ilaa lahaa xaalay lahaydin baanu halaagnay mundiriina kuwa u diga kuwa u diga rusul baanu u diray baa ilah ley subxana wa tacaala mundiruuna wama ahlaknaa maanaan halaagin min qaryati maaragtay qaryo maanaan halaagin min alquraa qaryooyin ka ilaa se haddaanu halaagnayba lahaa waxaa u sugnaaday oy lahayd mundiruun kuwa u diga dikra hiya taasi dikraa weeye markaa khabar limsadeen maxduuf ka dhig hiya tani waana weye amba waxaad tidhaahdaa maxay ugu digayeen dikraa waanin daraaddeed tadkiratan mafcuul lahu ka dhig wamaa kunnaa maanaan ahanin baa rabi halaagidoodii kumaanaan ahayn daaliyiina kuwa ku dulmi faray wamaa tanazlat lamay soo degin lama soo degto bihi qur'aankan ashayaadiinu shayaadiintu lama soo degto wamaa yembagii umana habboona lahum ay lishayaadiini qur'aankana wamaa yembagii uma habboona qur'aanku isagaa faacila lahum lishayaadiini uma habboona wamaa yastadhicuuna mana awoodaan oo maba kari karayaan in ay qur'aankan la yimaadaan inahum shayaadiinku can isamci dhegaysi ay can ilmasmuuc dhegaysi ay dhegaystaanay qur-aanka soo qaataan lamaczuuluun kuwa laga fogeeye weye lamacsuuluun kuwii laga fogeeyey ee laga durshiyey baa ayay ahaa alla subxana watacaala ee falaa tadcu ha caabudin qof yahow maca allah ilaahay maciisa ha caabudin qof yahow ilaaha ilaaha caabudin aakhara kale oo haddaad caabudo ilaah kale fatakuuna aad noqoto amba aad ahaato min almucabariin kuwa la cadaabay mid ka mid ah min almucabariin kuwa la cadaabay mid ka mid ah nabi maxamed baa la sheegay cid maxaad u malaynaysa waandiruu dignebiyow cashiirataka cashiiradaada waxaad uga digtaa alaqrabiina adiga kuu dhow alcadaaba uga dig laba mafcuul buu qaataa andara la yidhaahdaa bal cibaarada eeg waandir uga dig inuu laba mafcuul bahayan kutusaya waandir uga dig cashiirataka ehelkaaga alaqrabiina kuu dhow hee alcadaaba laba mafcuul buu qaadanaya alcadaaba cadaabka uga dig waqfid u dabcis waqfid u dabcis hoos ugu dhig shanaaxaka gacantaada dhinacaaga u dabcis liman duun u dabcis ittabacaka ku raacay oo min almumin tawkiidun baa loo jeeda itibacda haddii layimi waa mu'mine oo min almu'miniina ah u dabcis akhlaaqdii rasuulka ilaahay bay ahayd inuu mu'miniinta mid u dabacsan oo aan fogaynin oo aan firdhin uu noqdo allah wuxu uli subxaanahu wa tacaala fa in casawka hadday ku caasiyaan dadku faqul waxaad tidhaahdaa nebigow innii anigu barii beri ayaan ka ahay mimaa kiibaan beri ahay tacmaluuna aad samaynaysaan watawakal cusko oo tala saaro cala alcasiiz allahan cidina ka min alraxiim alladii allaha cusko yaraaka ku arkaya yaraaka ku arka xiina taqoof markaad taagan tahay qiyaam cibaada ay taagan tahay allaha ku arkaya subxaanahu watacaala cusko wa taqallubaka noqnoqodkaagana arkaya wa taqallubaka isrogrogidaagana arkaya aada isrogrogayso fi saajidiin ay maca asaajidiin sidan bimacnaa maca asaajidiin kuwa sujuudaya macooda markaad la tukanayso taqaluku waa rukuuc waa sujuud waa qiyaam intaba allaha ku arkayay inahu alla huwa isagu asamiic allaha maqalka badan weeye alcaliimu waana allaha cilmiga badan weeye subxaanahu watacaala rabbi waxau yidhi markee qur-aankan lama imanin taqalubaka israwragidana way ku fasireen laakiin culamada qaarkood baa waxay idhahdeen wa taqalubakana ilaahay ogsoonya israwragidaadii fi kuwa sujuudayey nadarkooda aad isrugrogaysa intay jirin ma og haye intii dhexeena hadacdal ibraahiimna awowadiisii soo maray buu ku sujuudaye nadarkii ku sujuudaye waa tafsiir aad u taabicu lisuuqiya wain kaana bacdu ahlilcilmi ay yidhahdeen lakin qariinati qur'aaniya qariinada qur'aanka waxayna kutusaa wataqalubaka inay ka noqnoqoshada cibaadada noqnoqonayo oo waa goorma aladii yaraaka xiina taquumu inahu alle huwa asamiic allaha maqalka badan weeye alcaliim waana allaha cilmiga badan bay faye shaabiintu ciday ahalka u tahay ayaa rabbi ina daray alla wuxuu ihi hal unabbiukum ma idinka warama calaa man qof ma idiin sheegaa tanazalu ay ku soo degto ay ku soo daadejto ashayaadiinu shayaadiintu ay ku soo daadegto qofkaa bal ma idin baraa waa kee tanazzalu waxay ku soo daadegtaa calaa kulli affaakin mid been badan dhammaantii way ku soo degtaa iyo xako badan casiim oo dembi badan kaduubin fii qowlihi hadalkiisu ku been sheegaayo wahuwa alafaadku afiimin dembi badanoo faajir ku ah xagga afcaashiisana kaas ayay shayaadiinku ku soo degsaayo waa faaliya dheh waa fooxiyo dheh waa kitaab furo dheh waa beed eega dheh waa gacan eega dheh waa koob eega dheh waa baabaca eega dheh waa ti iyo taan oo dhan min alkuhaani wamaa jara min oo dembi badan koobkeeeda halkaasa soo gelinaya til buu guri basar buu eegaya tuulku warqad u marinaya jeed buu eegaya koob buu bun ku subaya wuu daacaya tiiq buu eegaya dhulkuu seexaya kitaab buu furay wax allo waxaase shaabiinka ku sheegi jirtay yulquuna waxay tuuraan shayaadiintu yulquuna waxay sii daayaan assamca dhegaysi ay yidhaahdaan samada wax ka soo dhegaysi fa alkalimata min cilmi اlgayb rasi boqol beelood buu ku daraya marka asamca ah waxaa loo jeedaa waa xubinkii xaasadii aba waxaa tidhahdaa yulquuna waxay tuuraan sayaafiyiintu assamca ah ay almasmuuca ka ay soo maqleen ayay kuwa awliyadooda a u dhiibaan wa aktaruhum badankooduna kaadibuun inaalayaal weeyadaa ilaha yidhi subxaana watacaala kaadibuun waa caadatu shaydaan dadka qaar uu ku cayaaraya arkaysa ilan kelmad buu soo helaya tilka kalimatu min alxaqa yakdafu lkiniyu fayuqarqiruhaa fii uduni weliyihi ka qarqarati dajaaja kelmad keli ugu tuurayaa markaasay kelmaddu hum ayay noqonaysaa marka saaxiibkaas sheegaya amba kaahinkaas sheegayan ug sidaas iska yihiin markaysa marka asalkaba waxaad ogaataa xadiiskii waad garanaysaan abi hurayra oo saxaabada ilaa dhowr saxaabi buu udhaxay adi abu hurayra o keliya maaha sa dadku haystaan macnaa qofku intuu soo diso taabri waa garanaysaan dee kiquulki sida saxiixi jaamicu saxiixi tirmadi waa ku taxadaysa dadki marka abu hurayrena waa ku taxadaysay waa ku taxadayey maarkaysa sadaqadii layidhi ilaali markuu qabtay muxuu shaydaankiis uu baray aayatul kursiyi waa kii baray labay saxaabiya ilaa saddexba rasuulaha iskurka akri ah. rasuulku muxuu ku yidhi sadaqaka wahwa kaduub war adiga run buu kuu sheeg wadaayad ku sheeg waa xaafid laakiin waa bahal been badan qaar waadu wareeriye maa ciidankiisin baa ka hadlayo wuxuu yihi halkaas rasuulkaasa la koraya maalin arbacaa silbaa igaa eri marka horeba yaa caddeeni hijir daalaya hebel baa igu tiri bay waxaanu ka hindiyaanu ka muslimiinba iyo talaacabuuna bikri waa dad ay ku cayaarayaan ilmuuf inay ku cayaarayaan waxaad garanaysaa shakaariba kari maayaan dadkii hadda taqwo aha imaam axmed oo kale waxay yidhaahdeen hadduu na yidhaahdo ciraaq oo dhan ka guura waan ka guura ibnu taymiya raximah allahu tacaala intay seclaadeen bay isagaba isuu keysiin jireen isagoo xiran oo qalcadii qalcadigiisa ku jira ayuu haddana intay dadka dhex galaan ibnutaymiyeynta iska dhigaan bay dacwada faafin turkigii turkigio kale marka sheekhu intuu cunto iyo dacaan u sameeye turkigo kale ayuu dinkana u sheegi jiray noocay cuntada turkigu jeclaayeen intay u sameeyaan ayay ibnutaymiye iska dhigi jireen markii dambe u soo baxo inti la weydiinayibu ka diinku ma saxeen ciyaar ma aha sunba markaa baaraka allahu fiikum adumar markay ka dandaamaan wshucaraau allah wuxuu ley subxaana watacaala washucaraau kuwa gabayada gabayaaga ana yatabicuhum waxa raaca alghaawuuna kuwa lunsan asalka qaacido qaado shicirka taxqiiq culamada muxaqiqiinta ahi waxay leeyihiin shicirku waa hadal uun waa sixlaan hadalka kiisa wanaagsanna waa mid wanaagsan kiisa xunina waa mid xun weeye marka marka ilaahay diinka lagu difaacayo wanaag markuu sheegayo waxa iska mubaaxa markuu ka hadlayo waa meeshiisa laakiin markuu balaayo iyo ba'si yahay la muusi jelisan qadu yeesho been uu sheegto waa misaas yatabicuhum waxaa raaca alghaawuna kuwa linsan alam tara miyaa yarkayn annahum kuwa gadiyaan fii kulli waadin tog walba yahiimuun inay dabaashaan waadigani waa maxay waa waadiyada amba tagoga hadalka fii kulli waadin tog kaste oo tagoga hadalka ka mid ah yahiimuun inay ku foofaanay dhex galaan miyaa yarkayn wa anahum miyaan waakeen iyaga yaquuluuna inay yidhaahdaan maa laa yafcaluuna waxaanay samaynayn dabayadooda nafsuhafarka ladhaa waa nooc dhan oo dabayada ka mida nafsuhafar baa ladhahdaa wax aanu samaynin bulle waa sameeyey idan qaarkood baabaa xilligii de xataa khilaafadii cumar oo kale waxay samayn jireen oo dhici jirtayba inay dabayo iska tirayaan ay ku tilmaamayaan isagoo sinaystay isagoo khamri caday isagoo macaas oo kala idan masalada fikiyaa soo baxdo ninka shaacirkii hadduu gabay ku tiriyo uu leeyahay balaayo iyo baas baan sheegoo khamri baan cabo kanaan sameeyey ma la qisaasayaa ictiraafka haddii la yimaado ma laxadayaa mise laxadi maayo culimadu waxay leeyihin laxadi maayo waa la tacsiiraya waayo wa yaquuluuna maa laa yafcaluun wa darwaxay dar inba kaga samaynaysaa waxay ka ridaysaa maarata xadkii ayay ka ridaysaaye waa nin iska hadlay wa yaquuluuna maa laa yafcaluun ila aladiina kuwii mooyaane shaaciriin imaan la weyn xasaani laga soo qabayo raggi ragga ah ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu alla rumeeyo wa camiluu fala saalixaat wadakaru allaha allana xusay kasiira in badan oo waintasaruu maaragtay hiisaday min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeed haddii gabay lagugu miiso khuraafi miiso waa inaad tidhahda weri iga rido korano marka way kaaga min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyey dabadeedna gargaarsaday waayo haddii haja laguu sameeyo cadad iyo meerkadho diinta alle ku ah waa in la yidhaahdo war inaga rido ma ogti xasahood garanaysa fasaadka dhexdiisa ayuu ka telinay min bacdi maa ulima wasayaclamu way ogaan doonaan aladiina kuwa dalamuu dulmiga fara ay halkaas eegto ayadan waa istifhaam oo sagaaray leedahay oo sayaclamudaasi ku camafali mayso munqalabkani waa masder weeye yanqalibuunadaasa nasbinaysa fasayaclamu aladiina dalam aya munqalabin noqotee ee yanqalibuuna ay noqon doonaan aya munqalabin noqod alle noqoteeba yanqalibuun ee yanqalibuun waxay noqon doonaan aya munqalabin noqotun saa ay noqdaan bay ogaan doonaan baa فتyclamuna ladina dalmo aya munqalabin noqod alla noqodka yanqalibuuna ay noqdaan subxaanaka allahuma وaxamdik وashhadu an laa ilaha ilaa anta stakfiruka وaatubu ilayk